waxaan ku soo jirnay kitaabkii muqadimatun fii usuuli tafsiir waxaan soo gaarnay mas'alada uu shiiku kaga hadlayey israa'iiliyaadka israa'iiliyaadka saddex uu qaybiyey qayb oo waxa weeyaan diinka gacanteenna ku sugan uu caddeeyey saxiixnimadooda waa la rumayn qaybna diinka gacmaheenna ku sugan ayaa caddeeyey beennimadiisa waa la beenin qaybna waa qaybtu ka aamusayoo waxa weeyaan lana beenima lanana rumay maaha in la sheegaana waa bannaan tahay in la sheegaana waa bannaan tahay marka masale kaleeto uu markuu aayadda soo akriyay kadib ayuu shiiqu caddeeyey oo waxay tahay khilaafka marka la soo rarayo aadaabta iyo qaabka loo soo raro sida ugu fiican sida ugu fiican wuxuu yidhi fa kanu axsanu ma axsanu maa shayga ugu wanaag badan badanoo axsanu maa shayga ugu wanaag badan weeyo yakuunu ahaada fii xikaayati alkhilaafi khilaafka sheegidiisa khilaaf marka lasoo rarayo oo la xikaayoonayo sida ugu fiican oo loo sheega waa sidaan uu ilaahay u sheegay ilaa markuu ilaahay weynaa subxaana wa tacaala nooga warramayey aqwaashii reer banu israa'iil ee ku saabsaneed waxa weeyaan asxaabu ulkahfi ilaah subxaana wa tacaala saddex qowl inay yihiinuu sheegay saddexdii qowlabo ilaahay inay baatil yihiinu caddeeyey midna wuu ka aamusay taas waxayna tusaydaa qowlkaasu inuu faabid yahay sidaas darteed wuxuu ku leeyahay khilaaf marka la soo rarayo dariiqa ugu wanaagsan waa dariiqaan ilaahay uma baray oo waxay tahay aqwaasha inaan laga soo kala tegin oo la wada sheego marka la wada sheego aqwaashana waxaa la rabaa qowlka baadilkaana in la caddeeyo qowlka xaqaana la caddeeyo midda saddexaad waxaa la rabaa khilaafka amaradiisa hadduu amaro leeyahay in la sheego hadduusan amaro iyo faa'iido lahayna laga aan la sheego oo la yidhaha amaro maleh taas ayaa la rabaa qaabkaasaa ugu fiican fa haadaa kanu axsanu maa shayga ugu wanaagsan weeye oo yakuunu ahda fii xikaayati alkhilaafi khilaaf in la sheego oo laga xikaayoodo antus antustawcada wahuwa waxa weeye dariiqaasu antustawcada waa in la koobo alaqwaashu aqwaasha aqwaasha waa in lasoo koobo wax laga soo tegin wa huwa dariiqaasu an tustawcaba alaqwaalu waa in aqwaasha la koobo aqwaashaasoo fii daalika khilaafkaas ku sugan waa in tow la koobo an tustawcaba alaqwaalu aqwaasha waa in la koobo aqwaashaasoo fii daalika almaqaami maqaamkaas ku sugan midda labaad wa an yunabaha waa in lagu baraarujiyaa calaa saxiixi qowlka saxiixa ah minhaa aqwaasha xaalu ka mid yahay aqwaashoo dhan horta waa in la koobo ta labaadna qowlka saxiixa ah oo ku jira saxiixnimadiisa waa in la baraarujiyaa waa labo wa yubdalo waana in la buriyaa albaadilu qowlka baadilkaa qowlka baadilkaana waxaa la rabaa in asna baadilnimadiisa la baraarujiyo waa dariiq waa arrintaa saddexaadoo la rabo afar wa waa in la sheegaa faa'iidatu lkhilaafi khilaafka faa'iidadiisa iyo wahamaratu midhihiisa arrintaas raadna waa taas in khilaafkan hadday faa'iida ku jirta la sheego haddaysan ku jirinna la yidhaahdo waxa weeyaan faa'iida kuma jirtee ka gaabsada afartaa shaya la rabaa wey dadka marka afartaa shay gafay dariiqooda ayuu wax ka tilmaamay wuxuu yidhi fa amaa man qofkii xagkaa sheega khilaafan khilaaf khilaafkaasoo fii mas'alatin mas'ala ku sugan walam yastawcib aana koobin aqwaala annaasi dadka aqwaashooda aqwaashoo fiihaa masalada ku sugan fowa qofkaasu naaqisun waa naaqis qofka haddii waxa weye mas'alo khilaaf ku jiro uu ka uu sheego o yidhaha fiihi khilaaf aqwaasha ku jirtana uusan soo koobin ee qaar uu sheego laba iyo saddex uu sheegay ama labuu sheegay iyo miduu sheegay intii kale ma sheegin naaqisaa ku jiro waa naaqis laakiin waa inaad ogaataa marka naaqisku ku jiro waxay tahay laba goorba naaqisaa ku jira hadduusan aqwaasha waxa weeyaan kiin saxiix ahaa ka tago oo inta kale uu sheego waa naaqis hadduusan kala garanayno gabal ka mida sheegana waa naaqis laakiin hadduu kala garanayo aqwaasha oo halka qowl oo sawaabka uu sheego ku gaabsado saxaabadaa sidaas yeeli jireen wax badan ayagoo og mas'alada in saxaabadu isku khilaafeen ayay hal qowl sheegi jireen markay qowlka sawaabka og yihiin marka qowlka sawaabka ah hadduu yaqaan asagiina sheego wax naaqisu kuma jiraa markaas wax badan ina dhacdaa ee sheikhulislaam taymiya laftirkiisa kutubihiisa asagoo yidhaahdaa waxa weeye wahaadaa asaxu qowlay culamaa miduu sheega hal qowl markaasuu le labada qowloo culamadu ku jirta kan saxiixa waa kaas kii kale ma sheegi marka haddii aad mas'alada uu yaqaano aqwaasha ku jirta kan saxiixa ah kiina uu sheego khalaf wax nuqsaanoo kuma jirto laakiin nuqsaantu laba gooray ku jiri kartaa hadduusan kala gerayn oo qabal ka mida sheego nuqsaana ku jirta maxaa waxaa dhici karta kuu ka tegay inuu yahay kii saxiixa tan labaadna waa maxay waxa weeyaan hadduu inta waxa weeyaan aqwaashii wuu kala garanaa laakiin maba sheegin kii saxiixa intii kaluu sheegay halkii saxiixa ayuuba ka tegey taasna waa naaqis labadaas gooray naaqista hadduu kii saxiixa uusan sheegin iyo isagoon kala garayn qayb ka mida ah hadduu sheego labadaas goraa nuqsaan ah laakiin hadduu kala garanayo midka naaqiska midka saxiixana uu ku gaabsado waxa weeyaan wax nuqsaanu kuma jirto wuxuu yidhi sababta nuqsaan ugu jirto markuu ka kala tago ayuu sheegi wuxuu yidhi id ilaa qad yakuunu sawaabu sawaabki inuu ahaadaa dhici karta fi ladii qowlka taraka uu ka tegey ah, markaas waa markuusan kala garanayn aqwaashi taas ay imaan karta ah, ama isagoo kala garanaya halkii saxiixa uu ka tago labadii goor unbay ku dhici kartaa id ilaa qad yakuunu sawaabu qowlka sawaabka inuu ahaadaa dhici kartaa fi ladii qowlka taraka uu ka tegey ow amase yaxkii qofka xikaayooda alkhilaafa khilaafka wa yutliquhu iskana ilaaqa wuxuu leeyahy masaladan shan afar qowlaa ku jirta saas ayay madhab hebel qabaan madhab hebelna saasay qabaan madhab hebelna saasay qabaan kaasuu ka gudbaa isagoon kala sheegin madhabka raajixa iyo kan daciifka wax kale imaamina ah. waa noo ii dhiga anaa ka booda ha noo dhiga marka wuxu ui tudkara waa in la sheegaa faa'iidatu lkhilaafi khilaafka faaidadiisa iyo wathamaratu thamaradiisa lianlaa yaquula nisaacu si aan dooda iyo muranka u dheeraan khalaas arrinta waa soo afjarmay markaas markaasuu yidhi lianlaa yaduula si uusan u dheeraan annisaacu muranka iyo walkhilaafu khilaafka fii maa shay dhexdiisna uusan ugu dheeraan laa faa'idata wax faa'iidaa taxtahu hoosiisa aysan ku sugnayn oo fa yushtaqala markaas lagu mashquulo bihi khilaafka canilahami shaygii muhiimadda badnaa looga mashquulo fa amaa man qofkii xakaa sheega khilaafan khilaaf khilaafkaasoo fii mas'alatin mas'ale ku sugan walam yastawcib aana koobin aqwaal annaasi dadka aqwaashooda aqwaashaasoo fiiha mas'alada ku sugan fa huwa qofkaasu naaqisun waa naaqis id ilaa qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa assawaabu qowlkii saxda ahaa fi ladii kii taraka uu ka tegey ow amase yaxki qofkii xikaayooda alkhilaafa khilaaf oo wa yudliqahu iska sii daayo aw amase yaxkii qofkii xikaayooda alkhilaafa khilaaf oo wa sii daaya oo walaa yunabihu aan baraarujin cala axiixi midka saxiixa ah min alaqwaali aqwaasha xaaluu ka mid yahay qofkii yidhaahda masaladan saddex qowlaa ku jirta ama afar qowl ama laba qowl uu leeyahy saas waxaa culummada hebelaa ku tagtay saas madhabkaasaa ku tegey saasna madhabkaasaa ku tegey kan raajixa iyo midka marjuuxaana ma kala sheegin oo ma baraarujin ah, uu iska ilaaqay waana sii daayay ah, fa huwa naaqisun waa naaqis asna ayda noqoshee waa naaqis weliba waxaa ugu sii daran waxaa ugu sii daran marka fadwo la weydiiyo oo la yidhaha sheikh mas'aladaas iiga warran oo u mas'aladaas saasna culammada gabalaa yidhi saasna gaalaa yidhi saasna gabalaa yidhi iskana aamuso waxay noqoydaa qofkaanu markuu soo aadayey ujeeddada ugu imaanayay waxay ahayd hanuunkii ilaahay soo dejiye inuu ka helo hanuunkii alla soo dejiye inuu helo ikhtilaafkuna ikhtilaafu tadaad hadduu yahay oo uusan ikhtilaafu tanawuc ahayn waxa weeyaan labada qowloo iskhilaafta qowlaa xaqa qowlna waa khada ee waxa weeyaan ma ahan kanuna waa sax kanuna waa sax hadday ikhtilaafu tanawuc yihiin dhib ma leh wuxuu dhigi karaa tanna culimmadaana tihi tanna sidaana tihi waana isku mido labadooda waa saxo labadooda isma diidana dee markaas masaladu marka isma diidana duku ku yidhaahdo ataxiyaadka maka waxaa saxa cabdullaahi bni cabbaas oo bukhaari iyo muslim ku yaalla waxaan rabaa muslim ku yaalla muse midka ibnu mascuud oo bukhaari muslim ku yaalla muse midka abu muusa alashcari muse midka cumar waxaad leedahay kulli waa wada sax kaa rabta kuwa taxiyaato markaasoo kale ikhtilaaf oo iska soo horjeeda maaha waa ikhtilaaf atanawuc laakiin ikhtilaafkii waa ikhtilaafu tadaad markuu yahay labadooda mida xaq ah ma dhici karto qowlaani yakhtalifaani kilaahuma xaqun wax dhici kara maaha walow kaana min cindi hayr illahi lawajaduu fii ikhtilaafan kaiira alle agtiisa meel ahayn hadduu ka imaan lahaa sax waa laga heli laha ikhtilaaf laakiin diin alle xaggiisa ka yimid laba qowloo iska soo horjeedo xaqa lagama helo saas qofkan wuxuu kuugu yimid hanuunkii inuu helo haddaad tidhahda marka saasna culamada gobolaa tihi saasna gobolaa tihi saasna gobolaa tihi macnaheedu waxay ka dhigan hanuun haddaad igu timid anna waxaan kuleeyahay hawadaada shir ka dhigo saasay ka dhigan adoo yimid hayla intaasoo qowlaad sheegtay kii kula macanaada iska raac weeyo hawadaada hawadaada shir ka dhigo marka waa lumiday marka waxba umaada korni waa lumiday waxa weeyaan haddaadan garayn siday labada qowl sawaabka u kala yihiin ma garanaa ad leedahay waa sida culummadii dhihi jiray ahlulfadwada ahaa ee ugu cilmi badnaa culummada ma garanaayo culummada kale weydii haddaad garanaydana qowlka sawaabka u sheeg khalaas laakiin waddada u dhaxaydoo ah sidaana culummada gabelaa yidhi saasna waa la sheegayo saasna kuwaa dhahayay madhabka hebel saasna waa jira aadna ku sii daydo ee waxa weye kala dooro wey adigu hawadaada ilaa ninkaan cilmi wax ku kala doorto ma haysto hawadaada ku kala daro kii naftaadu rabta qaado hawadiisa inuu raacana qofkaan uma imaana diin inuu raaco u yimi marka haddaad inta aqwaashii lasoo jamciyo aan la kala rajixin ayadana nuqsaana ku jirta nuqsaana ku jirta fain saxaxa hadduu saxiix yeelo kayra saxiixi qowlkii saxiixa ahaa qowlaan ahayn hadduu saxiix yeelana caamidan isagoo u qastaya faqad tacamada alkadiba kaasu beenuba u qastay hadde hadduu yidhaahdo culimmadu qowlkan saas iyo saas iyo saasa iskugu khilaafeen wsaxiixu kada wa kada qowlkaasaa laakiin saxiixa wax uu ku saxiix yeelayo ma yaqaan ilaa waxay yidhahdaan culimmadu marka wax la saxiix yeelayo waxaa la rabaa kow qowlka aad saxiix yeeshay daliilkiisa inaad ibaatido daliilkiisa waa inaad isbaatidaa dalaaladiisana waa inaad isbaatidaa sow laba ma ahan dalaalada daliilka horta inuu sugan yaha waa inaad caddaydo u daliishatid dliilkan haddana inuu tusayo ilaa dliil صaxiixaa jira oo aan macnahan tusayn adilada صaiia tiradii ka baado haddana dalaaladu waa inaad tusto sida u istidlaaltay ama sida looga qaadanayo masaladan dliilka waa inaad caddaydo saddex waxaa ah waxa weeyaan mukhaalifka kaasoo hor jeeda wixii uu deliishaday waa inaad ka jawaabto oo tidhahda waxaasuu deliishaday aadna ka jawaabto markaasay masladu ay noqon kartaa sawaab haddii kale masladii waa naaqis oo nuqsaana ku jirta haddaad hadda mid aan saxiix ahayn saxiix yeeshoo tiraa qowlkaasa sawaabana haddee qof been u qastayuuba noqonaa qofkaas isagoo u qastaya hadduu saxiix yeelo oo amase jaahilun isagoo jaahiloon kale aqoon uu leeyahay saas iyo saasa ah culummadu tiri kaasana iska saxiixa faqad akhdaa isna waa gafi oo lunsayi maxaa yeele calaa jahlinu ummaddii ugu fadwoona asna wakadalika sidaasoo kale waxaa ah man nasaba alkhilaafa khilaaf qofkii taaga fii maa shay laa faa'iidata wax faa'iidaa taxtahu hoosiisa aysan ku sugnayn ow xakaa ama xikaayooda waxa lamiduu ku leey waxaa sidaasoo kalea ah. waxa weeyaan mas'ale aan wax faa'iidaa ku jirin khilaafkiisa qofka soo rara oo idhahdaa sidaasna waa la yidhi sidaasna waa la sida masaa'ilka xal soo aragnay oo ushii nabi muuse quracna waa ka samaysan qaar waxay dhahen culamada waxaa qaban qansax qaara qaban yooq inay aheed marka taasoo kaleeto wax faa'iidaah ma leh taasoo kale dadka waqtigiisa in lagu baabaashamaa ah. masalada haddays wax faa'iidaaba khilafkeeda ku jirin sida masaa'ilka xalay oo kale waxa weyn inaad dadka u sheegta ma taasna wakadalika sidaasoo kale waxa ah man nasaba qofkii taaga alkhilaafa khilaaf fii maa shay laa faa'iidata wax faa'iidaa taxtahu aysan ku jirin ow amase xakaa qofkii xikaayoodoo sheega aqwaalan qowliyaal aqwaashaasoo mutacadidatan fara badan lafdan xagga dhawaaqa wayarjicu xaasiluhaa macnaheeduna uu u laabanayo ilaa qowlin hal qowl aw qowlayn ama laba qowl macnan xagga macnaha hadday masaa'ilka aqwaasha ku jira ay tahay ikhtilaafu tanawuc ah, waa ikhtilaafu tanawuc markaas inu inaad tidhahda waa qalad inaad tidhahdo masaladan culammadu waa isu khilaafeen oo saasna waa la yidhi sidaasna waa la yidhi sidaasna waa la yidhi oo cabdullahi ibn cabaas saasuu yidhi cbdullahi ibn mascuud saasuu yidhi labadiina aqwaashiina marka macnahooda la khulaasayo la fiiriyo waaba hal qowlba macnuhu isku meel ku socda taasna waxay tusaydaa aduu inaadan fahamsanayn waxaad sheegaydo marka ah, aqwaasha aad sheegaydo inaadan macnahooda fahamsanayn maxaa aqwaashu dhowr qowl noqoto laakiin macnahoodu hadduu isku mid yahay maxaa khilaafka keena inaad sheegto maxaa yaele ikhtilaafkaasu dhib ma le ikhtilaafu waa kaasoo kale inaad tiraa marka culummadaa isku khilaaftay ma aha culumma iskuma khilaafin ee adaan fahmin marka waa sidaas marka xaasilkoodu hadduu hal qowl ama laba qowl yahay waa inaad xaasilka fa gebagabaydo maxaa yeelay wuxuu yidhi ow xakaa qofkii sheega aqwaalan aqwaal aqwaashaasoo mutacadidatan badan lafdan xagga dhawaaqa wayarjicu uuna u laabanaya xaasiluhaa xaasilkeeda iyo macnaheedoo kooban ilaa qowlin hal qowlba uu iskugu soo laabanaa ow qowlayna ama laba qowl macnan xagga macnaha faqad dayaca zamaana qofkaas waqtigiiyuu dayacay watakaara wuxuuna wax ku badsaday bimaa laysa bisaxiixin waxaan saxiixayna waxbuu ku badsaday oo sidii aqwaal badan qof soo rarayuu iska dhigay wuxuuna waa hal qowlba macnuhiisa ah, marka waxaan wax lagu badsan wax iskaga badsana watakaara wuxuuna wax ku badsaday bimaa laysa bisaxiixin waxaan saxiix ahayn fa huwa qofkaasu ka laabisi thawbey zuurin laba maroo beena qof xidhanuu go' hoose iyo go' kore oo beena isku joog beena qof soo qaatayuu la wallaahu lmuwafiq ilaahayna asagaa qofka waafajiya lisawaabi sida saxda faslun waxaan ka soo gudubnay qur-aanka waa in lagu fasiro qur-aanka haddaad aayaddan aayad caddaydo weydana waa inaad lagu fasiro xadiidka haddii xadiid kuu fasiro aad weydana waa in loola laabto aqwaalu saxaaba saddexdaasaan maraynaa labana waa noo dhiman yihiin shantaasuna kusoo koobi doonaa duruqu tafsiirba saddexaan soo marnay labana waa noo dhimay labana waa noo dhimay hantaasay duruqu tafsiir noqonay qur'aan qur'aan lagu fasiro qur'aan xadiis lagu fasiro qur'aan aqwaalu saxaaba lagu fasiro labaa dhiman aqwaalu taabiciyin iyo luqa carabiya intaasaa dhiman wuxuu yidhi idaa lam tajidi tafsiira tafsiirka haddaadan ka helin filqur'aani qur'aanka dhexdiisa oo aayadan aayad kaloo ku caddayda arki weydo iyadoo ku jirta qur-aanka ad arki wey karta inaysan ku jirinna waa dhici karta ayad aayadda fasirtay labada waa dhici karta inaad adugu ka arki weydaana waa dhici karta inaysan kuba jirinoo aayaddan aan aayad kale fasirinna waa dhici karta idaa lam tajid haddaadan helin atafsiira tafsiir fi qur'aani qur-aanka haddaadan ka helin walaa fi sunati sunada nabigana aadan ka helin walaa wajatow aadan kana helin can isaxaabati saxaabada faqad rajaca waxay u laabteen kaiirun in fara badan oo min ala'imati a'immada ah fii daalika tafsiirka waxay ugu laabteen ilaa aqwaali taabiciin taabiciinta halkaasay u laabtaan culummo badan aqwaasha taabiciinta hadday isku macno ku fasiraanna hadday isku macno ku fasiraanna waaba waajib in la raaca maba banaana in la khilaafo ijmaacay noqonaysaa hadday isku macno ku fasiraan oo ma banaana in la khilaafaa soo ma ahan laakiin hadday iskhilaafaan taabciyaalkii taabciyaalkiiaad u laabatay dhowr qowl oo iskhilaafsanaad ka hesho maxaad samayne markaas uu sheekhuwa sheegi doonaa xujo maahan gobol ka mid ah gobolka kale xujo kuma ah laba taabciya iskilaaftay midkood midka kale xujo kuma ah ma garad markaasoo kale waxaa la samaynaa bal aqwaashoodan midka u dhow qur-aanka daahirkiisa sunnada daahirkeeda midka u dhow luqada carabigae bal sida loogu isticmaalo quraanka aanka oo kale halkaasaa la ala waa la kale rajaxa ee midkood midka kale xujo ku noqonma hadday iskhilaafaan hadday iswaafaqaanna waa waajib in la raaca waa xujo wadalika miaalka aimada taabiciyaanku ka mujaahid ibnu jabrin oo kale waayo oon soo ogaano soo marnay fainahu mujaahid kaana wuxuu ahaa aayatan calaamad la yaab leh fi tafsir xagga tafsiirka tafsiirka wuxuu ku ahaa aaya macnaha calaamatan cajiiba wey calaamad la yaab leh ku ahaa xagga tafsiirka siduu u yaqaan sida uu tafsiirka u yiqiin waxa way haddaad maqasho huwa aayatun fii fani kada fanigaas aayadu ku ahaa macnaha wax la yaab aad u yiqiin wey aad u yiqiin marka tafsiirka wuxuu ku ahaa calaamad cajiib ah ayuu ku ahaa kamaa qaala siduu yidhi maxamed ibnu isxaaq wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo waramay abaan ibnu saalix can mujaahidu nooga warramay qaala mujaahid wuxuu yidhi caradtu lmusxafa kitaabka musxafkaahaan u bandhigay oon ku dul akriyey cala bni cabaasin cabdullahi bni cabaas alaaa caradaatin saddex bandhig saddex goor aan cabdullahi bni cabaas min faatixati lkitaab ilaa khaatimatihi aan ku dul akrinayo oo see ku dul akri iska shulayaad u haysataa maya min faatixatihi kitaabka bilowgiisa laga bilaabo ilaa khaatamatihi laga gaaro khaatimadiisa ilaa khaatimatihi dhammaadkiisa laga gaaro uuqifuhu xaalan joojinayo musxafka cinda kulli aayatin aayad kasta agteeda aayaddaasoo minhu musxafka ka mida wa as'aluhu xaalan weydiinayo cabdulaahi canha aayadda aayadaan akhrina halkaasa le ii fasir waa ii fasira ka gudba aayadda kalean akra halkaasa le ii fasir waa ii fasira aayadda kalean akraa ii fasiraan boqolka saasaan ugu dhameeyey kama tegina waa soo laabtadana waa soo bilaaba kama tegin haddana waa soo laabta waxa weeyaan carabiga uma baahna inuu naxwo barto waa yaqaan saliiqu u yaqaan uma baahna inuu sarfi barto saliiqu u yaqaan balaaqa inuu barto uma baahno saliiqu u yaqaan usuulu fiqi inuu barto uma baahno saliiqu u yaqaano haddana saddex gooro cabdullaahi ibni cabaas oo xabru haadil umu qur-aanka ku dul akriyo marka qur-aanka inuu uha yaqaan waxa weya aqoon rasmi ah oo naqli ah oo uu soo naqliyey ayaa ku tusayda taas ayay ku tusaydaa marka aarkan ibnu jariir dabari muqadimada tafsiirkiisuu ku wariyey muqadimada waxaa ku jira maxamed ibnu isxaaq oo cancana ku wariyo mudallis ah laakiin maxamed ibnu isxaaq asagoo tasriixiyey taxdiid ayuu ku sugan yahay xaakim siduu wariyey marka waa aarkan waa sugan yah waa aabit oo xasan wa bihi bi hada sanadi ayuu ku wariyey ibnu taymiya raximah llah wa bihi sanad sanadkan ayuu ku wariyey ibnu taymiya raximahullah ila tirmidi intii laga gaaro qaala tirmidi wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay alxusayn ibnu mahdi albasri qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay cabdurasaaq asamcaani weeye oon hore u soo ogaano tafsiir iyo inuu leeyahay can macmar ayuu nooga warramay can qataada ibnu dacaamuu nooga warramay qaala wuxuu yidhi qataada oo taabici ah maa filqur'aani qur'aanka kuma sugna aayatun aayad ilaa walaal qad samictu aan maqlay un um ahane fiihaa aayaddaa shay shay hal aayad tafsiirka kuma jirto onan tafsiirkeedu oonan macnaheeda soo dhegaysan saasuu leeyay aayad waaxid eh. la ii soo tafsiirinoo macnaheeda aanan soo baran kuma jirtu leey ah. qur-aanka min bidaayati ilaa nihaayati waxa wayan aayad kuma jirto ilaa tafsiirkeeda waa maqlay oo culummadiian ka soo maqloon ka soo naqliyey marka wuxuu yidhi ilaa waqad samictu waa maqlay fiiha ayda shayan shay marka kaasna waa aar haabita isaguna wa bihi bi hada sanadi sanadkan ibnu taymi ku wariyay ilayhi ila tirmidi intii laga gaaro qaala tirmidi wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay ibnu abi camrin ibnu abi camrin waa yaya waxa weeye waa maxamed ibnu yaxya ibnu abi camr maxamed ibnu yaxya ibnu abi camrin alcadawi ayaa noo warramay ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi acmash qaala mujaahida wuxuu yidhi low kuntu haddaan ahaa lahaa qara'tu mid akriya qiraa'ata bna mascuudin cabdullaahi bn mascuud qiraduu aqrin jiray lam axtaj uma baahdeen an as'ala inaan weydiiyo ibna cabbaasin cabdullaahi bna cabbaas can kaiirin in badan oo min alqur'aani qur'aanka ka mida ah, oo mimaa kii ka mid ah sa'altuhu aan weydiiyey wuxuu leeyahy cabdullaahi bna cabbaas qirada cabdullaahi bn mascuud haddaan akhri lahaa qiro kaleaan akhri jiray qirada cabdullahi mascuud aaday u fududeen ayada macaanideeda oo u cadcadeen laakiin qiro kalean akrin ayuu yidhi markaasay ugu kaliftay meelo badan inaan cabdullahi ibn cabbaas ula laabto laakiin qirada ibnu mascuud haddaan akrinaha waaba ii fududaale oo masaa'il badanoo weydiiyey waadixay ku yihiin ayada ilaa aayado waxaa jira waxa weeyaan qur-aanka ka midoo la yidhaahdo tafsiiruhaa qiraa'atuha in la akriyaa tafsiir u ah haddiiba la akriyo macnadu iska caddi qof kasta oo waxa weyaan luqad carabiga wax yar ka ogba waxaweya marku akriyo macnaheedu waa daahir macno kalena ma aqbali karto aayadhaha sidaasaa jira marka wuxuu leeyahay cabdullahi ibni cabbaas marka qiradiisa waxa weyan aayado badan uu isagu qiradu akrinayey a macnaheedu saasoo kale u wada caddaayeen laakiin qiradan anugu akrinayo wuxuu leeyahay xoogaa masaa'il badanaa qarsoonaayeen u baahnaa in la ii fasiro qaala mujaahid wuxuu ihi low kuntu haddaan ahaan ahaa qara'tu inaan aqriyo qira'ata bna mascuudin cabdulaahi bni mascuudin qiradiisa lam axtaj uma baahdeen an as'ala inaan weydiiyo ibna cabbaasin can kaiirin in badanoo min alqur'aani qur-aanka ka mida oo mimaakii ka mida sa'altu aan weydiiyey waana saxiix aarkaas wa qaala bnu jariir moxamed ibnu jariir adabari wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warrama abu kurayb waa moxamed ibnu calaa abu kurayb maxamed ibnu calaa ayaa noo warrama qaala wuxuu yidhi abu kurayb xadaanaa waxaa noo warramay dalqi ibnu hannaam can cumaan almakiyu nooga warramay can ibni abi mulayka ayuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi ibnu abi mulayka ra'aytu mujaahidan mujaahid ayaan arkay sa'ala bna cabbaasin cabdulaahi bna cabbaas isagoo weydiinaya can tafsiiri qur'aani qur tafsiirkiisa walxaal ayuu weydiinayey macahu mujaahidla jirkiisa ay ahaadeen alwaaxiu looxyadiisii looxyadiisii wataa markuu weydiinaya un dhago keliya maahan waa qoraa wux u sheegaba ah. looxyadiisii wata walxaal ayuu weydiinayey macahu mujaahidla jirkiisa ay ahaayeen alwaaxiu looxyadiisii qaala wuxuu yidhi ibnu abi mulayka qaalada waxa ibnu abi mulayka isna taabici kalaa fayaquulu wuxuu dhahayey lahu mujaahid wuxuu ku dhahayey ibnu cabaasin cabdulahi bni cabaas uktub qor qor uu leeya cabdulahi bn cabas usheg le qor markuu qorto uu midda kale u sheegaa tafsiirka mana ahan tarjamo soomaaliya la qoraayo waa cilmi wuxuu qoraayo cilmiyuu qorana aayaddan cilmigeeduu qore markuu qorto oo haddana tan kale u sheega uu leeya qor haddana ta u sheego fayaquulu wuxuu dhahayey lahu mujaahid wuxuu ku dhahayey ibnu cabaasin uktub qor xataa sa'ala ilaa uu weydiiyey mujaahid hu ibnu cabbaas cani tafsiiri tafsiirka kullihi dhammaantied ilaa tafsiirkii oo dhan uu weydiiyey tafsiirkao dhan saas u weydiiyey looxu wataa markaasuu aayad walba weydiina waa u sheegaa markaasuu leeya qor markuu qortuu haddana midda kale u sheegaa qor waa tegaa waa sidaas soo banan haddana waa imaana maalinka dambe maalinka dambe sidaasuu qur-aankaoo dhan ku weydiiyey walihaadaa saas daraaddeed wuxuu ihi xataa sa'ala ilaa u weydiiyey mujaahidhu ibnu cabaas can tafsiiri tafsiirka kullihi dhammaantiis walihaadaa saas darteed kaana sufyaanu thawri sufyaan ibnu saciid athawri wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda idaa jaaaka tafsiiru tafsiir hadduu kaaga yimaad can mujaahidin mujaahid xaggiisa faxasbuka bihi isagaa kugu filan ha raadinin cid kaleeto tafsiir ha ka raadin haddaad mujaahid ka heshay waa kugu filay saasuu dhihi jiray sufyaan athawri aarkaasna sufyaan thawrina ibnu jariir abari muqadimada tafsiirkiisu ku wariyey waana xasan oo waa sugan wa kan saciid ibnu jubayr oo kaleeto weeye iyo wa cikrama mawla bni cabaasin cabdullahi bni cabaas mawlihiisa ahaa iyo wa cadaa ibn abi rabaax cadaa ibnu abi rabaax waa ardadii cabdullahi bni cabaas dhammaan iyo walxasan albasriy iyo wa masruuq ibni ajdac iyo wa masruuq ibni اljdac iyo wa saciid ibni اlmusayib iyo wa abilcaaliya rufayc ibnu mihraan alrayaaxi albasri weeye wa abilcaaliya rufayc rufayc ibnu mihraan alrayaaxi albasri iyo wa rabiic ibnu anas iyo wa qataada ibnu dacaama wa dixaaq ibnu musaaxim iyo wa kayrihim intaas kayrkood oo min ataabiciina taabiciintii ah wa taabicihim kuwii raacay ah waman bacdahum iyo a'immadii ka dambeeyey ah kuwaas ayaa loola laaban fatudkaru waa la sheegayaa aqwaaluhum kuwaas aqwaashooda fil aayati aayadda ay ka yidhaahdeen waa la sheegaa marka la sheego fayaqacu waxaa ku dhaca fii cibaaraatim tacbiiryaalkooda tabaayunun kala fogaansho fil alfaadi xagga lafdiyaalka cibaaraadkaasoo yaxsabuha uu u malaynayo man qof laa cilma wax cilmiya cindahu agtiisa aysan oolin ikhtilaafan iskhilaaf fayaxkiiha markaasuu xikaayoona aqwaalan aqwaal kala duwan xaalayihiin walaysa arrinkuna ma ahan kadalika sidaas fa minhum waxaa ka mid a ah ah saxaabada iyo taabiciyaalka waxaa ka mid ah man qof yucabiru cabiraya markuu wax fasira cani shayi shayga bilaasimihi macnaha ka dhalanaya o amase nadiirihi macnaha la mid ah o wa minhum waxaa ka mid a ah taabiciyaalka markuu wax fasira waxaa ka mid ah man gabal yanusu caddaynaya cala shayi shayga bacini qaarna daatada shayga ayuu caddaynaa midna shayga shay la ah ayuu sheega shayga shay lamid ah ayuu sheegaa saasaa ka mid a ah. walkullu dhammaanna bimacnan waaxidin waa hal macno fii kaiirin in badan oo min alamaakini meelaha ay isku khilaafaan ah dhammaan badankoodu waxa weeyaan waa isku macno ama waa macno isku dhow wuxuu leeyahay aqwaasha taabiciyaalka aayadda ay ka yidhaahdeen waa la sheega marka tacbiiraadka horaan usoo ogaanay masaa'ilkan oo dhanay waxa weeyaan markaa tacbiiraad ikhtilaafu tanawuc ay samaynayaan kan macnahaanu ku fasira kaas macno kale oon kan khilaafaynu ku fasiraa kan macno kale oon kan khilaafaynu ku fasiraa waa ikhtilaafu tanawuci qofka aan aqoonin marka oon ikhtilaafu tanawuci ikhtilaafu tadaad kale garanayn waa soo naqlina wuxuu le aayaddan abulcaaliya saasuu ku fasiray mujaahid saasuu ku fasiray qataada saasuu ku fasiray saciid ibnu jubayr saasuu ku fasiray markaasaa waxaan hadda taas sawaaba inuu xataa kala rajacay u isku dayaa dhacdo oo yidhahdo bal midka sawaabka aan fiirin waana isku macnaba hala kala rajacaaba qofkii aan marka aqoonta ulahayna aqwaal iskhilaafsan u arki kara laakiin badana waxa dhacda mid midkaanu waa fasirin wuxuu ku fasirin waxa weeyaan shayga macno ka laazimaya midna shaygiiu caddayna midna shayga shay lamidu sheegaya miaal waxay fasirayaan taabiciyaalka o kale waxaa ka mid a waid najaynaakum min ali fircawna yasumuunakum suwa alcadaabi yudabixuuna abnaa'akum ummadda nabiga waxaad u sheegtaa markaan ka badbaadinay reer banu israiil macnaha reer banu israaiilow xasuusta markaan idinka badbaadinay fircoon iyo ehelkiisii yasuumuunakum xaalay idin dhedhansiinayeen suu alcadaabi cadaabka kiisa xun yudabixuuna way gowracayeen abnaakum wiilashiina wayastaxyuuna alla fasira marka nisaakum mid wuxuu ku fasira waa nasgarayna wayastaxyuuna ey wayubquuna way baaqi yeelayeenoo waa ka tegayeen nisaakum dumarkiina waa nasgareey raggay dilaayeen dumarkana waa ka tegaaye macnihiiyuu toos ugu dhufta mid kaleetaa wuxuu ku fasiray sida ibnu uu ku fasiray wuxuu leeyahay yastaxyuuna ay yastarquuna nisaa'akum haweenkiinay addoonsanaayeen raggay laynaayeen haweenkii addoonsanaayeen sababtoo ah adoonsigu in la daayoon la dilinu kasii dambeeya oo ka laazima dila laayaan horta wax la addoonsado lama waa dhammaadeene laakiin fircoon iyo markay ragga laayaan dumarkay reebayaan dumarkayna xor ka dhigmaya waa addoonsaayana waa ku shaqaysanaya marka addoonsigu marka muxuu ka laasimo ka horreeyey baaqiyeelinta soo marka nina wuxuu fasira wuxuu leeya waa baaqiyeelaayeen yastaxyuuna markuu fasira midna macno kasii laasimayo ka dambeeyuu sheega oo wuxuu leeyahay way addoonsanaayeen hadday addoonsadeen inaysan layn sooma cadda ah, qofkii la dilay ina addoonka oho kuu shaqayna kuu marka qofa marka xumada waa culammadu waa isku khilaafeen oo qaar waxay ku fasireen waa ay reebaayeenoo dili mayn qaar kalaa khilaafoo yidhi yastarquuna nisaa'akum haweenkiinay addoonsaan oo caawa khilaafku waa dili maynoo waa ka leexanaayeen iyo waa addoonsanaayeen waa addoonsanayeen inaysan dilinna waa tuse macno ka dheeraadana waa tuse hili sababto ah waa addoonsadeen dilayn inaysan dilinna ka dheeraadana waa kutuseeho haddana iskama sii dayno xor kama dhigina waa ku shaqaysanayeen marka waxa weya laasimkii oo macno ka dheeraada wata ayuu ku fasira marka taaso kale lama ira ikhtilaaf marka wuxuu leeyahy qaar waxa weeyaan cibaarooyinkooda sheegayaan aayadda marka cibaarooyinkooda xoogaa kale fog xagga alfaadda qofkaan cilmi lahayn marka wuxuu moodaa ikhtilaaf markaasuu xikaayoona mhm. wuxuu ihi fatudkaru waa la sheegaa aqwaaluhum taabiciyaalka aqwaashooda fil aayati ay ka yidhaahdeen fayaqacu waxaa ku dhacaa fii cibaaraatim tacbiiriyaalkooda tabaayunun kala fogaansho fil alfaadi xagga alfaadda ay ku kala fog yihiin cibaaraadkaasoo yaxsabuhaa uu u malaynayo man qof laa cilma wax oqoona cindahu agtiisa aysan ahayn oon ikhtilaafka tanawuca iyo ikhtilaafka tadaadka kala gelayn wuxuu u malaynaa ikhtilaafan iskhilaaf fa yaxkii haa aqwaashiyuu sheegaa aqwaalan aqwaal kala duwan xaalay tahay walayse arrinkuna kadalika sidaas uu mareeyey ma ahan maxaa yeelay fa ina minhum waxaa ka mid a taabiciyaalkii man gabal yucabiru ka cabira cani shayi shayga bilaasimihi waxa ka dhalanaya aw amase nadiirihi shayga lamidhu ka cabira wa minhum waxaa ka mid a man gabal yanusu caddaynaya calaa shayi shayga bicaynihi cayntiisa caddayna walkullu dhammaanna bimacnaa waaxidin waa hal macno fii kaiirin in badan ayay isku macno yihiin oo min alamaakini meela ah ee falyatafadan ha u fiirsado allabiibu qofka caqliga leh lidaalika iskhilaafkaas ha u fiirsado wallaahu lhaadi ilaahana hanuunina marka qofka caqliga waqaala shucba ibnu xajaaj wuxuu yidhi iyo waqayruhu qayrkiisba halkaan wuu kuu sheegaa aqwaasha taabiciyaalku aayadda hadday macno ku fasiraan ma xuja mase xujo maaha taasuu kuu sheega xujo miyaa aan la khilaafi karin mase xuja ma ahan taasuu ka warrama taabiciyaalku hadday aayadda isku khilaafaan ta fasiraan waqaala shucbat ibnu xajaaj wuxuu yidhi iyo waqayruhu qayrkiisa aqwaalu taabiciin taabiciyaalka aqwaashooda filfuruuci furuucda ay ka yidhahdaan furuucda waa fiqiga masaailka fiqiga furuucda masaa'ilka fiqiga aqwaasha ay ka yidhaahdaan laysat xujatan xujo ma ahan fa kayfa sidee takuunu ay u noqon karta aqwaashoodu xujatan mid xujo ah fi tafsiir xagga tafsiirka ma dhici karta marka tafsiirka inay xujo ku noqota oo la yidhahda taabici hebela sidaan ku fasiray ma khilaafi kartid ah, laakiin warku waa soo socdaa dhammaystiro yacni wuxuu la jeedaa hukuri shiika caddaynaya yacni wuxuu la jeedaa annahaa aqwaasha laa takuunu ma noqonayso xujatan xujo calaa kayrihim ayaga qayrkood oo miman dad ah khaalafahum khilaafay a'imo kaleetoo khilaafay xujo ku noqome oo taabiciyaalku hadday iskhilaafaan oo atbaacu taabiciin mid ka miduhu taabiciyaalkii qowl ka mida uu khilaafo qowlna uu waafaqo xujo ku noqon la dhihi maayo waa qaldan tahay taabici taabicigaano sababtoo aad ah taabici hebel aa masalada sidaa ku fasiray aayadda lama dhihi karo maxaa yeelay miyay isku waafaqeen waa maya soo maahan isku waafaqin mid ka midu qowlkiisu xujo kuma ahan qofka imaamka kale sababtoo ah hadduu xujo noqdo kan kaloo xataa taabicigaa khilaafo xujo ku noqola oo la dhihila kuma banaanay soo raac labadoodana mid midka kale uga xaqnimo badan in lagu qasbo ma jiro waa laba taabci saxaabaday wax ka wada barteen ayadda waa isku khilaafeen khalaas midkoodna midka kale xujo kuma ahan aimada ka dambaydana xujo kuma ahan mar hadday iskhilaafaan ah, mar hadday iskhilaafaan waa markay iskhilaafaan ogow yacni annahaa aqwaashaasu laa takuunu xujatan xujo ku noqome calaa kayrihim taabiciyaalka kayrkood oo minman aimo ah khaalafahum khilaafa aima laga hadla caami laga hadli qowlkaasoo saxiixun waa saxiixu yidhi hadalkaas oo shucba iyo yidhaahdeen waa sax mar hadday iskhilaafaan mid ka mida qowlkiisu imaam kaloo khilaafay xujo kuma noqon karo amaa idaa ajmacuu hadday ku ijmaacaan cala shay shay hadday ku ijmaacaan falaa yurtaabu laguma shaki karo fii kownihi ahaanshadiisa xujatan xujo u yahy laakiin aayaddan fiiri taabiciyaalkii waa fasireen waa ku ijmaaceen hal macnay isku waafaqeen macnahaas ama hal qolayba cabirayaan ama ikhtilaafu tanawucay cabirayaan waana isku macno oo isku imaana qof ka dambeeya uma banaano inuu khilaafo hadduu khilaafana dalaal ku dhacay oo waxaa ku rumoobaya waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmuminiina nuwalihi maa tawala wanuslihi janama ayru sabiil muminiinu raacay ayru sabiili lmuminiin qof raacay wey ku sugan yahy marka ayuu ku sugan yahay waay fain ikhtalafuu marka hadday iskhilaafaan masale kalaa jirto la mid ah ijmaacooda in la nasgareeyo taabiciyaalkii mid iyo labo ayaa nasgareeyey aayaddan tafsiirkeeda hal qof oo khilaafoo saxaaba iyo taabiciyaalana lama hayo laazim waa in la raaca lama khilaafi karo mid ayaa nasgareey waa waxa ijmaaca sukuutiga ah ay yidhahdaan fuqahada ijmaac sukuuti ah midaa aayadda nasgareeyey tafsiirkeeda ama mas'aladan mid kalea nasgareeyey waa isku raaca ama saddexa nasgarayday wax ku khilaafayna lama hayo laa saxaabana kuma khilaafin walaa taabicina kuma khilaafin laazim markaas waa in la raaca kadib inaad wadda cusub la timaaddo maya hmm, maya fain ikhtalafuu hadday iskhilaafaan falaa yakuunu noqon maayo qowlu bacdihim taabiciyaalka gobol ka mido qowlkoodu xujatan xujo ku noqon maa calaa bacdin gobolka kale hadday taabiciyaalka iskhilaafaan oo waxaa iskhilaafay mujaahid iyo qataada midkood midka kale xujo loodama dhigi karo ah. ee labada qowl waxaa la fiirinaa siday haddayba ikhtilaaf oo tadaad ay yihiin siday waxa weeyaan ugu kala dhow yihiin adilada aqwaal saxaaba haddii la waa lagu kala rajaxa haddii la waayo la fiirinaa adilada bal qur'aanka lafdigan qaabka u adeegsadaa la raadina sheikhaa soo wadaba ah, waa la kala rajaxa mar haddaysan ayaga xujo isku ahayna a'imada ka dambayd oo khilaaftana xujo ku noqoma marka ah wuxuu yidhi gobolkood gobolkale xujo ku noqon maa walaa calaa man qofna xujo kuma noqonayo bacdahum taabiciyaalka ka dambeeya wayurjacu waxaa loola laabanaa fii dalika ay fii tarjiixi dalika arrinkaas kala rajixidiisa ilaa luqati lqur'aani luqada qur-aanka loogu laabana luqat lqur'aan waxaa loola jeedaa kelimadan kayfa yastacmilu hadihi lafda kayfa yustacmalu hadihi lafda fi lqur'aan waxaa la fiirinaha lafdigan qur'aanku see u isticmaalaa qur-aanka waxaa jirta qaabab uu wax u isticmaalo siyaaqo wax la idhahu leeya lafdigaana la fiirinaa qur siduu u isticmaali jiray ma aha luqa carabiya munjid laga soo fiirin maa ah. waxa weeyaan qur-aanka see lafdigan u isticmaali jiraa laleeya waa la fiirinaa waa laba sida uu u isticmaali jiray marka la ogaado qowlka ugu dhow isticmaalka qur-aanka labada qowloo taabici kaasaa sawaabkii laga dhigaa oo raajix laga dhigaa marka wuxuu yidhi wayurjacu waxaa loogu laabanaa fii daalika ey fii tarjiixi tafsiiri daalika tafsiirkaas rajixidiisa ilaa luqati lqur'aani luqada qur-aanka loogu laabana awi sunati sunada loola laabana xadiistaa la fiirina axaadiista macnaheeda qowlkii u dhow kaas weeye xaqi ow amase cumuumi luqati lcarab si la garan waayo lafdigan qur meel kol uga soo arooray la waayo maalan maxaa la samaynaa luqatulcarabaa loola laabanaa luqatulcarab kelmadan macnaha daahirka ay ku tahay khalaas kaasaa lala aada marka siyaaqaas la fiiriyo omase aqwaali saxaaba aqwaasha saxaabada loola laabana laba taabiciya iskilaaftay midaa helay saxaaba aqwaashooda khalaas kaasaa raajixa o aqwaali saxaabata saxaabada aqwaashooda loola laabana fii dalika tarjiixaas fa amaa tafsiiru lqur'aani qur'aanka in lagu fasiro bimujaradi rayi ra'yi oo barax la fa xaraamu kaasoo xaaraan wey kaas weliba zindiiqnimona waa tusa qur-aanka in lagu fasiro aqwaal oo caqli iska mujarad ah meel naqli uma hayo waxa weeyaan cilmi uu ka soo naqliyeyna uma hayo meeluu ku tiirsada ma hayo waa uu soo fiirfiiriyey siday la noqoto u fasira xaaraan weeye bal zindiiqnimay tustaa ahlucilmigana arrintaas waa caddeeyaan inay zindiiqnimo zindiiq waa la ydhaha qofka gaalkaa u isqarinaya hmm. sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi majmuuc ulfataawa juska saddex-iyo tobnaad juska saddex-iyo tobnaad laba boqol afartan iyo saddex laba boqol afartan iyo saddex wuxuu yidhi man fasara alqur'aana qur'aanka qofkii fasira aw ilxadiida ama xadiidka nabiga fasira wa ta'awalahu kuna fasira calaa kayri tafsiiri tafsiirkii waxaan ahayn tafsiirkii almacruufi laga yiqiin can isaxaabati wataabiciin tafsiirkii saxaabada iyo taabiciyaalka laga yiqiin waxaan ahayn ku fa huwa muftarin cala allah waa qof ilaahay ku been abuurtay wax kale maaha muftar cala allaahi weeye mulxid waana ilxaad mid ku sameeyey fii aayatilah ilaahay aayaadkiisa muxarif lilkelim waa mid kelimooyinkii ka bedela can mawaadixi meelihii alla dhigay wa haadaa kaasuna fatxun in loo furo weeye libaabi zandaqa baabka munaafaqnimada iyo wal ilxaadi gaalnimada in la furo wey qur-aanka in la yidhaha qof walba adiga ra'yigaa ku fasir sida midaan waa arka aqoon-yahanaa ku fasira midka maraykan jooga siduu raba u fasiro kan masar joogaana siduu raba u fasiro waxa weeyaan qur mawaakin amaakinta la kala joogaha lagu kala fasirto sidaas in la yidhaahdaa waa albaabka munaafaqnimada ha la furo ah, si qur-aanka la sheegaa in la rumaysan looga xorobo qur looga siibto qur laga fakado yaana la dhihi waa laga fakado ah, qur-aanka waa rumaysannahay afkan laga yidhahdo hana laga fakado oo laga xorobo qur in loo hogaansamo saas weeye macnaheedu ah wa huwa macluumu bulaani bilidiraari min diin islaam mas'aladaas oo ah inaan tafsiirka loola laaban qur-aanka oon xadiid loola laaban oon saxaabo loola laaban oon taabiciyaal loola laaban ee waxa weeyaan sidii qof walba ugu soo baxda asagu u fasiro waxa weeyaan waa shay macluumun min addiini bidaruura ah baatilnimadeedu baatilnimadeedu masale baxi u baahan maaha qof kasta oo muslima waa inuu yaqaano masaladaas inay baatil tahay taasaa laga rabaa qof kasta oo muslima waa inuu masaladaas ogaado inay baatil tahay oo xataa caamada reermiiga ay ogyihiin aa la rabaa maa oo waxa weeyaan baxi dheer iyo u baahan wey maaha qur marka ra'yila lama aado xadaana muamil waxa weeyaan qaala alimaam axmed sidaasaa la rabay intaasaa qaa'ilkaasaa kaa maqan qaala alimaam axmed imaam axmed wuxuu yidhi musnadkiisa xadaanaa waxaa noo warramay muamil ayaa noo warramay waxa weeye muamil ibnu ismaaciil weeye muamil ibnu ismaaciil weeyo waa saduuq sayi lxifdi ah sida taqriibka xaafid ibn xajar uu ku sheegay waa saduuqun sayi lxifdi muamil ibnu ismaaciil ayaa noo warramay qaala wuxu uhi xadaanaa sufyaana noo warramay waa sufyaan ibnu saciid athawriye qaala wuxuu uhi xadaanaa waxaa noo warramay cabdulaclaa waa daciife can saciid ibni jubayr ayuu nooga warramay can ibni cabaasin uu nooga warramay qaala cabdullahi ibni cabaasin wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man qaala qofkii ka yidhaha fi lqur'aani qur'aanka bikayri cilmin oqoon la'aan manaa qofkii qur'aanka ka hadla oqoon la'aan man qaala qofkii ka hadla fi lqur'aani qur'aanka ay fii tafsiiri lqur'aan bikayri cilmin oqoon la'aan falyatabawa ha u diyaargaroobo maqcadahu meeshuu ka fadhiisa laha min anaari naarta naartuu qofkaasu boos ku leeyahe ha u diyaargaroobo boosku naarta ka fadhiisa laha diiskuma sugna laakiin macnihiisu waa musnadka imaam axmed uu ku yaalaa wuxuuna uga yaalaa laba kun iyo afar boqol labaatan iyo sagaal raqamka ah qaala imaam axmed wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay wakiic ibnu jaraax qaala xadaanaa sufyaan can cabdilaclaa cabdilaclihi a ku jira weli sanadka ahaclabiy can saciid ibni jubayr ayuu ka wariyey can ibni cabaas uu ka wariyey qaala cabdullah ibni cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man qaala qofkii yidhaahda fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa bikayri cilmin isagoon oqoon u lahayn qofkii qur-aanka kaad loo fasiraa falyatabawahu diyaar garoobo maqcadahu meeshuu ka fadhiisalaha min annaari naarta ahlulcilmigana waa daciifiyeen xadiiskaas haddee sababtuna waa cabdillah cilaagaas oo sheekh naasidiin albani shucayb arnaawud iyo kulli waan daciifiyeen wa bihi bi haada sanadi sanadkaanuu imaam axmed ku wariye uu ku wariyey ibnu taymiya dheh wa bihi bi haada sanadi sanadkaasuu ku wariyey ninka la ibnu taymiya ila tirmidi intii laga gaaro qaala wuxuu yidhi e, waxa weeyaan tirmidi xadaanaa waxaa noo warramay cabdi ibnu xumayd qaala wuxuu yidhi xabaan ibnu hilaal xasaan maahane waa xabaan xasaana noo qoran annaga xabaan ibnu hilaal qaala wuxuu yidhi xabaan ibnu hilaal waana nusqada oo ibnu kaiirna sidaasaa ku taalla xabaan inay tahay ku qoran sharaxa uaymiinna saasa nusqadiisa marka xabaana saxa xabaan ibnu hilaal qaala wuxuu yidhi xadaanaa suhayl ayaa noo warramay oo akhuu xami xami walaalkiisa alquaciyi alquaciy qaala wuxuu yidhi sahal xadaanaa waxaa noo warramay abu cimraan aljawniy can jundab ayuu nooga warramay qaala jundaba wuxuu yidhi qaala rasuululahi sala allahu calayhi wasalam man qaala qofkii ka hadla fi lqur'aani qur'aanka bira'yihi caqligiisa uga hadla faqad asaaba oo fa asaaba asiiba dheh man qaala qofkii ka hadloo fasira fi lqur'aani fii tafsiiri lqur'aani qur'aanka tafsiirkiisa bira'yihi caqligiisa qofka ku fasira oo fa asaaba sidii xaq ahayd asiiba faqad akhdaa waa waa dembiilo wey macnaha Ah, waa gafayo waa dambaabaya loola jeedaa waa ku gafay macnaha maaha macnihii waaba asiibaa lagu yidhi ah, macnihii wuu asiibay laakiin isagu dembiyuu leey wax kale ma leh masaladaasna siday ku dhici karta waa soo socotaa ah, siday ku dhici karta waxa weeye guriga albaabkiisii kama soo gelin isaga miya inuu asiibayo inuu gafaayo oo iska hadlaayey isagu kitaabka ilaahay ku dhiiriday isagu markaasa u macnihii ay isku dhaceen muwaafaqatulqadar macnihii ayaa un carabku iskaga dhacay isagu ma yaqaan macnee marka asaga ku dhiirashada uu kitaabka ilaahay ku dhiiraday biqayri cilmin dembiyu ku leeyay intaasuu dembi ku leeyay ah, marka qaala tirmidi imaamu tirmidi wuxuu yihi markuu wariyey haadaa kanu xadiiun weeye xadiid ariibun oo qariib oo daciif ma ah. waqad takalama waana ka hadleen bacdu ahlixadiid bacdu ahli lxadiid ahluxadiidka gabalkooda ka hadleen fii suhayl bni abi xasm suhayl ibn abi xasmigaas oo sanadka ku jira kaasay culummadu uga hadleen saas darteed aynu u daciifiyeen wahaakada weli hadalkii tirmidiya socda wuxuu yidhi wahaakada sidaasoo kale ruwiya looga wariyey can bacdi ahlicilmi ahlucilmiga gobol ka mid ah oo min asxaabi nebiyi nabiga asxaabtiisii ah sala allahu calayh wasalam iyo wa qayrihim qayrkoodba saxaabadii nabiga iyo qayrkoodba sidaas ahlucilmiga looga wariyey annahum ayagu shadaduu inay adadkeeyeen fii an yufasara alqur'aanu qur'aanka in la fasiro bikayri cilmin aqoon la'aan in kitaabka ilaahay cilmi la'aan la fasiro aad ayay uga digeen ahlucilmiga oo saxaabadii iyo taabiciyaalkii leh ama ladii aarka waama aladii qowlka dheh ruwiya laga wariyey can mujaahid iyo waqataada iyo waqayrihima qayrkood oo min ahli alcilmigaasu fasaruu qur'aana qur-aanka inay fasireen falaysa dannu malaha ma ahan bihim ayaga loo malaynaa annahum ahlucilmigaasu qaaluu inay ka hadleen filqur'aani qur'aanka ow fasaruuhu ama ay fasireen biqayri cilmin oqoon la'aan ow min qibali anfusihim ama naftooda xaggooda marka lagu leeyahay mujaahida aayaddan saas ku fasiray qataadaa sidaas ku fasiray hebela taabiciyaa ku fasiray ma loo malay karuu ku yidhi mar ahan macnaheedu inay ra'yigooda ku fasirayeen caqligooda ku fasirayeen ee cilmigay saxaabada ka soo naqliyeen wax ku fasirayaan cilmigay saxaabada ka barteen cilmigay ka fahmeen aayaddan aayadda kale ka arkeen xadiid nabiyay arkeen saasay ku fasirayaan calaa cilmigay ku fasirayeen ee marna looma malayn karo waxa weeyaan ayagu ra'yigooda inay ku fasirayeen hale ra'yigooda uma banaanayn inay ku fasiraan ah, a'imo diineedna maba noqdeen hadday ra'yigooda ku fasiri lahaayeen marka waa inaad garataa marka lagu leeyahay taabicigaanu aayaddan sidaanu ku fasiray shanta dariiqoo wax lagu fasiro bisaa shantii dariiqna waa kuu dhammaa ah, oo axsanu ah waxa waya duruqi tafsiirka waxa waya aayadda in lagu fasiro aayad kale waa soo ogaana aayadda in lagu fasiro xadiid aayadda in lagu fasiro aqwaalu saxaaba aayadda in lagu fasiro aqwaalu taabiciin iyo aayadda in lagu fasiro luqatu lqur'aan oo luqat lcarab ah, luqadii carabiga marka intaas tafsiir looga waayo sidaa shantaas dariiq oo qur'aanka lagu fasiray saxaabaduna marayeen waxa weeyaan taabiciyaalku mina saxaabada xataa saxaabiga saxaabi kale waa ka qaadan jiri tafsiirka ah. marka shantaas dariiqay marayeene waxa weeyaan marka lagu leeyahy majaahid mujaahida aayadda fasiray marna ha u malayn caqliguu ku fasiray iyo ra'yi markaasu wuxuu ku yidhi imaam tirmidi wahaakadaa sidaas ayaa ruwiya looga wariyey can bacdi ahlilcilmi ahlucilmiga gobolkood oo min asxaabi nebiy nabiga asxaabtiisa ka mid ah sala allahu calayhi wasalam iyo wa kayrihim qayrkoodba annahum ahlucilmigaasu shadaduu inay adadkeeyeen fii an yufasara alqur'aanu qur'aanka in lagu fasiro biqayri cilmin aqoon la'aan wa ama aladii warka amase tafsiirka ruwiya laga wariyo aladiida tafsiirkii unbaa loola jeedaa wa ama aladii tafsiirka ruwiya laga wariyo can mujaahidin mujaahid iyo wa qataada iyo wa kayrihima qayrkood oo min ahli lcilmi ahlcilmiga ah annahum ayagu fasaruu inay fasireen ta laga wariyo annahum ayaga fasaruu inay fasireen alqur'aana qur'aanka falaysa dannu maluhu ma ahan bihim ayaga loo malaynaa annahum ahlulcilmigaasu qaaluu inay ka hadleen filqur'aani qur'aanka ow fasaruuhu ama ay ku fasireen bikayri cilmin oqoon la'aan ow min qibali anfusihim ama naftooda xaggeeda ay ka fasireen say la noqotay waqad ruwiya waxaa laga wariyey canhum ahlulcilmigaas maa yadullu wax tusaya calaa maa qulnaa wax aan nidhi sidaas aan leeyahay iska mala maahan sidaas aan sheegayno inaysan ayagu ra'yigooda ku fasirayn waa laga weri to hadeer soomagii sanad kusoo marnay in waxa weeyaan cabdullahi ibn cabaas uu saddex goor ku dul akriyo tafsiirka mujaahid waaba tanba cilmi ahaanaad ma u haysata adugu umaba baahneed adugu cid kale inaad weydiido waaba saxaabadii ka qaateen isagoo cabdullahi ibn cabaas saddex goor inuu ku dul akriyey sow haddaanba soo aragnay soo aha haddaanba soo aragnay marka waa nuucaas waqad ruwiya waa laga wariyey canhum ahlucilmigaas maa shay yadullu ku tusaa calaa maa qulnaa waxa aan nidhi oo annahum ayagu annahum ayagu lam yaquuluu inaysan dhihin min qibali anfusihim nafafyaalkooda xaggooda bikayri cilmin oqoon la'aan inaysan dhihin sidaasaa laga wariyey halkaas ku dhamaada hadalkii tirmidi imaam tirmidi halkaas ku dhamaada wixii halkan ka bilowda waxaa iskale sheekhu islam ibn taymiya faman qaala qofkii ka hadla fi lqur'aani qur'aanka bira'yihi caqligiisa uga hadla faqad takallafa wuxuu isku kallifay ma laa cilma lahu waxaan cilmi ugu sugnaan bihi maaga wax uusan cilmi ulahayn ayuu isku kallifay waana nahyi oo nahyi badana ku soo arooray qofku inuu isku kallifo wuxuusan aqoon ulahayn markaasuu yidhi wasalaka qofkaas wuxuu qaaday hayra ma shay kayrkiis umira bihi la amray dariiqii la amray inuu qaado dariiqaan ahaynuu maray oo ilaahay waa caasiyay wey falow goor annahu qofkaasu asaabaalmacnaa macnaha uu asiibo fi nafsi alamri sida xaqiiqadu tahay isagoo isagu maba oga laakiin sida xaqiiqadu tahay hadduu asiibo lakaana wuxuu ahaana qad akhda mid ku gefay macnaha mid dembaabay aayadii macnaheedii un carabkii iskaga dhac inta caqliyahaan u fiiriyey asagu waa nin dambaabay ah. asagu waa dambaabay adilluuna u keenaa min alkitaab wasunna in qofkaasu dambaabay qof kasta oo wax uusan xaq ulahayn ka hadla hadduu asiibo inuu dambaabuu kitaabka ka keenaa axaadiistana waa ku darayna insha allah markaasuu wuxuu yidhi faman qofkii qaala ka hadla fi lqur'aani qur-aanka bira'yihi caqligiisa uga hadla faqad takallafa wuxuu isku kallifay maa shay laa cilma wax oqoona lahu asaga aysan ugu sugnaanin bihi maaga wa salaka wuxuuna qofkaasu qaaday hayra maa shay qayrkiis umira bihi lamray dariiqii la amray dariiqaan ahaynu maray ilaa waxaa lays amray qur-aanka cilmigiisa in la barto oo eelkiisa laga qaato falow goor marka annahu qofkaasu asaabal macnaa macnaha uu asiibo fii nafsi اlamri sida xaqiiqadu tahay nafsulamri waa laha sida xaqiiqada ay tahay lakaana wuxuu asagu ahaalaha lakaana wuxuu ahaanaa qad akhda'a mid dembaabo gefay mid dembaabay macnihiyuu gefay maaha macnihi waaba asiibaa lgu laakiin waa dembaabay wey maxaa dhacay liannahu qofkaasu lam ya'ti ugama imaan almra arrinkan oo tafsiirka ah min baabihi albaabkiisa kama soo gelin gadaaluu dhabarku ka soo jebiyey guriga ee albaabkiisa kama soo gelin tafsiir haddaad rabto inaad fasirto marka horeto ehelkiisa ka soo qaadoo soo naqli kadib fasir laakiin adoon soo naqlin oo cilmi ulahayn haddaad ka hadasho waxa weeyaan albaabkiisii kama soo gelin haddaad asiibtana waa dambaabi haddaadan asiibina kaba sii dara wuxuu yidhi wadaalika qofka qur-aanka ku fasiraa kaman qofuu lamid yahay xakama kala xukmiya bayna naasi dadka dhexdooda calaa jahlin jaahilnimo ku kala xukmiya wuxuu la mid yahay qof jaahilnimo dadka ku kala xugmiyey qof jaahilnimo dadka ku kala xugmiyey qofka jaahilnimada dadka ku kala xugmiyey fa huwa qofkaasu fii naari naarta alluu galaa qof kastoo qaadi ah oo aan diinta ilaahay oqoon dheer u lahayn naarta ilahay uu gala isagu xataa laba qof kala xukmiyo uuna asibo sidii saxdaad u xukmina naarta alluu leeyahy xadii saxiixayna leeda inuu naarta leeyahy qof kastoo jaahilo dadka kala xukmiya ama ha asiibo ama la fiirima isagoo jaahila qaadi ma noqon naartuu leey nabiga sidaasa ka cad oo ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayh nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam arrintaas waxa weeye kitaabkana sidaasaa looga fahmaa nabigana saasaa ka sugan oo kitaabka ilaahay wuxuu ku sheegay dadka ilaahay qofka ugu dembiga weyn waa qofka diinta ka hadla isagoo noqon lahayn kan mushrigaahe ilahay u shariig yeelay kaasaa ka dembi weyn dunuubtiiya ilaahay tirtiriye iriya dembiga ugu weyn alla wuxuu ka dhigay alqowl cala allahi bilaa cilmi qofka diinta ka hadla isagoo noqon u lahayn ilahi wuxuu yidhi subxaana qul inamaa xarama rabbi alfawaaxish rabbi wuxuu xaaraamtinimeeyey fawaaxishta maa dahara minha wamaa badan dunuubta mideeda qarsoon iyo midda muuqataba ilaahay waa xaaraamtinimey qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan waalima dembiga qofka iyo alle ka dhaxeeya ilahay waa xaaraamtinimey halkaasaa dunuubta laga soo bilaabay midba midka ka dambeey ka weyn fiiri walbaqiya biqayri alxaq dadka in naftooda la dilo ama maalkooda la dhaco gardarana ilaahay waa xaraamtinimeeyey oo dembigii qofka iyo alla ka dhexey waa ka daranta koraa loo sii waday wa an tushriku billahi maa lam yunazil bihi suldaana waxaa taas ka sii daran dadkoo la dilo amase maalkooda la dhaco oo ka xaaraamnimo badan inaad ilahay u shariig alla xaaraamtinimeeyey waxaa ka sii weyn dhammaan wa an taquulu cala allahi maa laa taclamuun inaad ilaahay diinkiisa ka sheegtaan oo alle ka sheegtaan waxaadnan aqoon u lahayn dembiba dembigu kawiyu ka sareeya uu ka dambeeyo so uma jeedid akbaru dembin cind allahi laga dhigo akbaru dembin walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib in aladiina yaftaruu cala allahi اkadiba laa yuflixuun dadka ilaahay ku been abuurtaa ma liibaanaan qofka marka qaadi ah dadkii kala xukminahay jaahilka ah, ilaahay buu ku been abuurana diinkii allah wax kala xukminaa uu leey meeshuu fadhiya markaasuu wuxuu ku kala xukminaya ra'yigiisa marka waa iftiraac allah eana xadiidka saxiixa ee imaamu tirmidi uu ku wariyey waxa weeyaan sunankiisa raqamka kun iyo raqamka ah nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alqudaatu alaaa qaadiyaalku waa dadka wax kala xukmiyo dhan marka laysku daro saddexay noqonayaan kama gudbi karaan saddexdaas qaadiyaani fi naar wa qaadin fi ljanna laba qaadi naarta ilaahay ay gelayaan hal qaadiya jannada gela muxuu yahay qaadiga marka labada naarta gele rajulun qadaa bikayri اlxaq facalima dalika qof oqoon leh laakiin xaq wa ah wax ku kala xukmayn oqoonuu leeyahay xaqna wax ku kala xukmin ma laalushqaato qabyaaladayste qurumayste kooxayste xisbiyayste wey shaydaana fadaaka fi naar kaasu allu ku gela naarta alle uu leeyahay kaasu ah. o taas waa wa qaadin laa yaclam qaadi aan aqoon lahayn fa ahlaka xuquuq annaas sidaasuu dadka xuquuqdoodi ku halaaga ila aqoonba ma lehe asaga lama kala qaadin ama xaqa ku xukmi ama baail fa huwa fi naar uu yidhi nabigu sala qaadiyaan oqon lahayn naartuu gela o wa qaadin qadaa bilxaqi qaadi oqoon uu leeyahay dadkiina waa ku kala xukmina fa fi ljanna jannaduu gela sidaas wey marka qofka aan oqoonta lahayn ee dadka kala xukmina sidaasuu naarta uu gelaa hama ha nabigu ma dhihin hadduu asiibo iyo hadduusan asiib kala qaadin sidaas weeye qofka qur-aanka ee aan aqoonta u lahayn ama ha asiibo ama ha gafee asna dariiqaasu leey naartuu leey sidaasoo kaleeto wey markaasuu wuxuu yidhi fa huwa qaadigaasu fi naari naartu ahaaday wa in waafaqa haba waafaqo xukmu xukunkiisu asawaaba sidii saxda ahaa fii nafsi اlamri sida xaqiiqadu tahay sida xaqiiqada haba waafaqo laakiin asagu naartu leeyay walaakin yakuunu wuxuu noqonaa axafa mid ka fudud jurman min jihati jurmin xagga dembiga xagga dembiga waa ka fuudaana miman qof akhdaa gafay oo jaahilkii fiir meeluu iska fadhiista ilaahayaa ugu aadiyey ah, haddana mar kale loo yimid waa gafay markaas ilaahay ugu aadiyey waa dembaabay markaan oo uusan alla ugu aadin hadda wls isagu oqon meelay ku socoto xukunkan xukunkaan isagu mugdiyu iska socda waa qof mugdiyo socdo wey markaan alla ugu aadiyey waa gafay oo wuxuu ku gafay dadka dulmiga jahliga uu ku kala xukmina lakiin masaladu waa asiila markaana waa gafay oo alla ugu aadin oo waxa weyaan masaladiina waa ku gafay waxa weyaan hadde xukunkiina waa ku gafay markaanu dembi badan yahy marka ah, markaanu dembi badan yahy labada goorba waa dembaabay marka hore dembigiisu muxuu ahaa inuu dadkii kale xukumiya siba noqon lahayn markaan laakiin dembigiisu waa laba goor xukunkiina waa ka been sheego waa dembi dadkiina isagoon cilmi lahayn oo kale xukumiya waa dembi kale marka waa kala daran yahy Hmm, wallah alam isagu laakiin ma oga manu halaagsamayo mar kale iyo mar kale yaqaan markaas isagu mugdigaasu ku socdaa wahaakadaa sidaas ayaa sama allaahu ilaahay ku magacaabay tacaala alla waa sarreeyaahe alqadafata dadka wax qadfa kaadibiina xaalay yihiin ah. dadkii qadafka sameeyey ee caaisha bint abi bakr sidiiqa radia allahu tacaala canhaa qadfay ilaahay wuxuu yihi lowlaa yaatu calayhi biarbacati shuhadaa afar markhaati maa la yimaadaan fain lam yatuu biarbacati shuhadaa afar markhaati haddaysan keenin fa ulaaika cind allahi hum lkaadibuun ilaahay agtiisa beenaalayaali ka yihi masaladaas u fiirso qofka hadduu yidhaha qofaa sinaystay afar markhaatiyaa laga rabaa asaga saddex kale waa inuu keenaa hadduusan keenin waa beenaale ilahay agtiisa saasuu qur-aanku ka waran hadday iyagoo saddexa arkaan iyagiioo labadii qof sinaysa ay waa saddex afar haddaysan keenin ilahay agtiisa beenaalaa yaali ka yihi sideetan jeedalaa mid walba lagu dhifaa adduunka ilahay agtiisana dembile ka yihi waxaa dhacay waaba arkeen oo rumay sheegayaane ilaahay hadda wuxuu afar qofkan anagu aamus ilaahay u khilaaf beenaale waa kas inuu yahay loo dirsan u wadaa allaa afar haddaadnan ahayn aamusa wladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbal lahum shahaadatan abadan waulaaika cind allahi hum lfaasiquun wulaika hum lfaasiquun waulaaika hum lfaasiquun soo ma jeedin waa ragga dadka waxa weeyaan dadka zinada ku sheegaa afar markhaati haddaysan keenin siddeetan jeeda ku dhigto waana faasiqiin daacada ilahay ka baxa faasiq wey firi suu faasiq u yahay waa arkayo waaba sheegaaya wuxuu faasiq ku yahay waa amusidiida ilahay buu khilaafay faasiq wuxuu ku yahay afar hadaadnaan ahayn aamusaa la yidhi marka ilaahay amarkiisiuu khilaafay faasiq waay de amar ilahi la khilaafay in faasiqnimo waad wahaakadaa sidaasaa sama allahu ilahay ugu magacaabay tacaala alla waa sarreeyaahe alqadafata dadka oo zinada dadka ku sheega alkaadibiina beenaalayaal alla ku magacaabay faqaala wuxuu yidhi fain lam yaatuu haddaysan la imaan bishuhadaai markhaatiyaalka afarta fa ulaa'ika kuwaas cindallahi la agtaysa humulkaadibiina waa beenaalayaal falqaadifu qofka qof zina ku sheegaa kaadibun waa beenaale walow kaana haba ahaado qad qadafa mid qadfay man qof zanaa zinaystay fii nafsi اlamri sida xaqiiqadu tahay sida xaqiiqadu tahay qof u zinaystay xataa hadduu qadfo waa beenaale maxaa yeelay liannahu qofkaas wax qadfay akhbara wuxuu sheegaa bimaa shay laa yaxilu lahu aysan xalaal u ahayn alikhbaaru bi inuu sheego shay aysan xalaal u ahayn inuu sheegu sheega allaana yidhi qof afar qof dadkaan ahluyaysan sheegin day arkaan afar qof waxaan sheegin asagii alla marka waa diideen wixii uu ka reebayuu ku socdaa uu sheega marka beenaale wey ah. maxaa yeelay alla yidhi ha sheegin isna waa sheega soo maa beenaale wey marka wuxuu yidhi liannahu qofkaas qaadifkaa ah, oo qof ka warrama afar markhaatina aan haysan ahbara wuxuu sheegay bimaa shay laa yaxilu lahu xalaal aysan u ahayn alikhbaaru bihi inuu sheego wa takallafa wuxuuna isku kallifay maa laa cilma lahu bihi wuxuusan aqoon u lahayn wallahu aclam sal اllah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed